bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى آlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd xashirkan waa kii boqol-lixdan iyo saddexaad ee ka mid ah min sharxi صaxiixi muslim raximah اllah tacaala baabu jawaazi اlinsiraafi min الsalaaةi can اlyamiini wالshimaal wuxuu baab yahay in ay bannaan tahay salaada in looga baxo dhanka midig ama dhanka bidix markaad salaamo naqsato inaad bidix isu rogtood bidix ka wareegta iyo inaad midig ka wareegtaba inay bannaan tahay intayna marka cashirka sii gudagelin laba masalo igu dhimanay cashirka xalay aan baraarujiyo kadibna waynu ka soconaynaa masalada koowaad waxaan leenahay xadiidka ibnu cabbaas bay daba socotaa qaacidaa jirta la yidhaahdo alsaxaabiyu idaa fasara alxadiida aw bayana asababa qubila qowluhu ijmaacan saxaabigu xadiiduu wariyey hadduu fasiro ama sababkiisa iyo cilladiisa uu caddeeyo in la aqbala hadalka saxaabiga tafsiirka ah ama caddaynta sababka iyo cilada xadiidka ah in la aqbalaayo waa waajib ijmaacan cinda ahlilcilm maxaa yeelay xadiidka isagaa wariyey isagaa kaa yaqaana waxa laga wado iyo waxa looga jeedo cilladiisi iyo xikmadiisi iyo sababkiina isagaa kaaga ogaal badan liannahum shahiduu attansiil rasuulkiina axwaashiisa ayagaa kaaga ogaal badan mar haddii marka saxaabigu uu yidhi suubanaha calayhi salaatu wasalaam duhur iyo casar isku daray maqrib iyo cisho isku daray ayadoon safarna jirin cabsina jirin roobna jirin markii la weydiiyey cilladana wuxuu yidhi nabigu wuxuu doonay an laa yuxrija ummatahu muslimiinta axadka ay kodol iyo dhib qabsado inuusan dhib mudaninoo uu rukhso iyo uu helo cudurdaar sharci ah idan wالصaxaabiyu إida fasara الxadiiثa أw bayana sababahu qubila qowluhu إجmaaca taa waynu isla fahanay ila tahay mas'alada marka ah in salaadaha loo jamciyo cudurdaar sharci ah laba shay baynu ka ilaalinaynaa waa innagii soo maray waxay dhaheen soomaali xigaale maxay isku weydaa Hmm. xigaale waxay isku weydaa laba shay bay isku weydaa baa layidhi waxaan lahaynin haabashadii iyo wax la lahaya hakarashadii xigaale iyo qaraabo labadaasa isku weydaa waxaad heli karto ood reerka ku caawin karto ood qaraabada ku xidhiidhin karto ayaad ka hagratay idan waa la laysku dhici ama adoo allah alla yahay un waxba haynin oo daacada oon waxba reebanin y waxaa laga habanoo lagugu tuhmayaahee inaad buuxdo hadhowna waxaa lagu dhihi hebel hawsha ayada ah xubinkii la rabay kamuusan qaadanin gacantii la rabay lagama helin garabkii aan ka doonaya maanan ka helin hiiladii iyo gurmadkii aan ka rabay wuu ka gaabiyey marka waxaan lahaynin haabashadii iyo wax lahayo hakarashadii bay qaraabo isku weydaa iyo xigaalo shareecaduna waxay eeddaa laba shay inaad ka hormarto shareecadii oo baydu ay kuu go'do iyo inaad ka gaabiso oo dabagelisku kuu baxo wasawaabu wasunnatu bayna sayi'atayn baydda waa xadhig weynoo halkaa gaadiidka lagaga xidho oo heeriyadoo dhan iyo waxoo dhan isla hayawood wuxuuna daawo ka yahay neefku markuu meel hore fuurahayo oo jiir ka baxahayo ama malka uu ka baxahayo waxaa la rabaa aqalkii heeriyada inaysan xagga dambe ka siibanin oo xadhiggaa uu xajiyo dabagelisuna maxaa loogu xidhaa markuu dhaadhacayo ee jiir ka dhaadhici ama malka ka dhaadhici ama hila ka dhaadhacaya waxaa la diidan yahay heeryadu ritiga inay qoortiisa iskagu tagto asaga madaxa ka fushay ama horayba u dhacdo marka tilaabo dheer oo sharciga dhaaftaan lama ogolo jaguug aan soconaynin lama doonayo inaisfaana ila tahay waxaan ka wadaa haddii cudurdaara sharciga ah laguu sheegay ha ku kalax tegi cudurdaari sharcigu sheega waxaan ka ahayn salaad lagumana gaabin karo lagumana jamcin karo cudurdaar aan jirin aad xoqxoqatana waxaa weeye waa antaraar iyo dhaafid aad dhaaftay xukumkii sharciga ah cudurdaarihii sharcigu sheegay inaad ka gaabiso ama diiddo ama inkirtana waa ayadna laftirkeedu waa gaabin aan loo baahnayn marka labada waa in la iska ilaaliyo saa darteed ibnu cabbaas baa hadda xalay aynu marayna asagoo xadiidkaa warinaya wuxuu kaloo wariyaa man jamaca bayna الصalaatayni min غayri cudrin faqad ataa baaban min abwaabi اlkabaa'iri waad soo marteen man jamaca bayna الصalaatayni min غayri cudrin faqad ataa baaban min abwaabi اlkabaa'ir tirmidi baynu ku soo maray min xadiiثi xanash can cikrima can ibni cabaasin can rasuuli lah sal lay slam sanadka xadiidku waa daciif laakiin tirmidi wuxuu yidhi waalcamalu calayhi cinda ahli اlcilm isagoo daciifa ayaa lagu dhaqmahayaa see marka isu jamcinaynaa oo isugu keenayay ibnu cabbaasoo qadiyaddan wariyey oo abu hurayra uu ku taageeray oo cabdullahi mascuud uu ku taageeray oo cabdullaahi bni cumar uu ku taageeray oo jamaaca min ataabiciin laga wariyey walaa mukhaalif iyo xadiidkan uu wariyey ee uu leeyahay man jamaca bayna الsalaatayni bغayri cudrin aw min غayri cudrin faqad ataa baaban min abwaabi اlkabaa'ir laba salaadood ruuxuu isku dara cudurdaar la'aan wuxuu la yimid oo uu ku dhacay baab weyn oo ka mida dunuubta waaweyn oo fiirsada hadda haddii xadiidka marfuuca aad tidhaahdaan far ku godan tirmidi warkiisana dhegaysan mayno sayidinaa cumar buu ka sugan yahay min qowlihi wuxuu ka sugan yahay sayidina abi muusa alashcari min qowlihi asaga ibnu cabbaasa min qowlihi idan see lagu jamcinayaa maxaa lagu jamcinayaa cudurdaarahan sharcigu uu sheegay sida maalan salaada in loo jamciyo lilxaaja ama layskugu daro lishuqli layskugu daro waxaa shardi a ah inaan caado laga dhiganin inaan caado joogtaa ah laga dhiganin xafiis baad ka shaqaysaa maalin waxaad dii waan mashquulsanahay biisi baan ahay salaaddii baad iska jamcisani bil dhan baad iska saaran tahay oo sidan maxay ahayd laba usbuuc baad iska saaran tahay waxay saxaaba sameeyeenna ma aha wuxuu nebi maxamed sameeyeyna ma aha waxay ahlu islaam qabaanna ma aha tooko iyo nabar marku qabtay ayaa la rabaa inaad mar kaga baxsato mara aw maratayn laakiin caado joogta hadday noqoto waa diin cusub inaan isfaanaan u baahannahay diin cusub weeye warka ree xijaaj loo tiiriye ma sugno niman ku riidahayay baa aan u tiiriyo ree shaam ah ree waxa ka sugan waxaa weeye aljamcu bayna salaatayni lisafarin aw likhawfin aw limaطarin aw lxaajatin min hayri an tuttakhada caadatan iyadoon caado joogtaa laga dhiganayn salaadaha in la jamciyo caado laga dhigta jamcigoodoo la joogtay lilxaaja waa ariiq lagu yaqaano ahlulbidac oo shiica iyo raafida iska leh ahlu sunnuhu ma ogolo inaad intaa fahantaan baan rabaa aljamcu lilxaaja siduu nabigu u sameeyey baad u samayn saxaabaduna u sameeyeen nabigu hal mar buu sameeyey calayhi salaatu wasalaam ibn cabbaasna hal mar buu sameeyey lilxaaja sunnadu waa inaad oogu dhaqanto siduu nabigu u sameeyey asunna waa maxay waa inaad shaygu nabigu sameeyey la timaaddo oo la timaaddo siduu asagu oo la yimid calayhi salaatu wasalaam qodobkaasi in lagu barara waa muhiim jiddan waxaa ii raaca su'aal uu imaamku maanta soo diray oo yurub ka timid ayaa raacinaya habeen dhoweyd waxaa idiin soo sheegay mashaqaadka waxyaabaha culaysyada ay cibaadaadku wataan ee caada ahaan iyo dhaqan ahaanba cibaadada lagu yaqaano ma keento fududayn ma keento qaacida waad soo marteen ba ila tahay qaacida waad soo marteen awqaadda salaada waxaa lagu yaqaanaa kolba beledka la jooga inay isbaddasho mar bay kululaataa mar buu qabow yimaadaa mar buu wakhtigu dheeraadaa oo kala fogaadaa mar bay isku soo dhowaadaan mar baa laga yaabaa maqhribkii cisho inuu u dhexeeyo dhowr saac meesha hadda wax la sac ka yar uu u dhexeeyo meelaha qaarkood bilaadda qaarkood mashaqaadka iyo dhibaatooyinka ku laran cibaadaadka ee caadiya dhaqanba u ah inay la socdaan ma keenaan asaalatan in lagaa fudeeyo ama ruqso lagu siiyo waa lagu yaqaanay wey geel geel inuu sibraha dambahabeed ku yeesho waa caada lagu yaqaana weeye xaaje cusba ma aha haddaad adugu tagtay waddan salaadiisii iyo duhurkiisii iyo casarkiisii iyo maqhribkiisii iyo cishiisii iyo fajarkiisii ay dhexdhacahayaan saacado maxduuda ah faruurow maxaa berbere ku geeye wey faduul buu yidhi faduul aduu maxaa ku geeye damba baa ii geysa ayagaad ku baab tahay wey sidaasaad ku tukanaysa midi raacinta masaa'ilka sharcigaha laga daayo hadii wakhtigii reer yurub isku soo dhowaaday in salaadihii la jamciyo lilxaajati kowda rag baa shaqo gala lawey labada dad baa shaqeeya aroortii dad baa shaqo u gala yaa u kal lahaa iyo duhur casarkii maqhribka iyo cishii aad u kala fog maadaama aan la sugi karin aan jamcisanno dhowr bilood shan bilood baa la wadaa jamci shaqooyin baa loo kala hayaa baa lagu yidhi aljamcu lilxaaja taasi waa maxay waa diintii raafidada diin rawaafid weeye maaha diinu ahli sunnati waljamaaca nebi maxamedna ma samaynin saxaabana ma samaynin wax salafkeennoo qabana ma jiro wakhtigu hadduu kala dheeraado salaaduhuna isma beddelayaan oo tiradooda isdhimi mayso lana jamcin maayo waxaynu gaadhi doonaa in sha allahu tacaala nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay dajaal inuu soo boodi doono xilli xilyaha ka mida ah. shirkisaallahana mootiye nabi allah waxaa la yidhi muddo intee leg buu dhex joogayaa arbacuuna yowman ka sanatin wa yowmun ka shahrin wa yowmun ka jumucatin wa saa'iru ayaamihi ka ayaamikum afartan beri buu idin joogi dajaal maalinka u horeeya wuxuu u dhigmaa sanad maalinkiisa koobaad labiyo toban bilood buu leegyahay dherarku intuu ka bato maalinka ku xiga bil buu leeyahay soddon maalmood saacadihii geelabaa hal maalin gelhaya qoraxdu taagan tahay halkaasay ka soo dhaqaaqin maba socotaba soddon maalmood baa ku dhammaansay u socoto intay ka dhacayso maalinka ku xiga waa usbuuc toddoba beri saddexdaa maalmood midna waa sanad midna waa bil midna waa wiig dhan sitimaan maalmaha kale isku mid baynu nahay labayo tobankana saac iyo afar iyo labaatanka saac wey fuqaa'u saxaaba u fiir su'aal bay la soo boodeen muhiima fiqhiga ku nabi allah waxay dhaheen maalinka sanadka la eg soo hal maalin salaadihii shantaha naguma fillo maalin maxaa lagu yaqaan shan salaadood maalinkaa labiyo tobanka bilood leeg haddaan duhur iyo casar iyo maqhrib iyo cisho iyo fajar qac ka siinno soo okay ma ah oon iska seexanno maalinkii bishaana sidoo kale bil salaadihii geli jiray bil maxaa galay mise salaadood boqol iyo konton salaadood ilaa waa waa soddon shan lagu dhufta boqol iyo konton boqoliyo kontonkaas labiyo toban bilood igu dhufta sanadkiisaad u ogaataa imise bilood wey sanadki imise salaadood uniyo kun iyo siddeed boqoloo salaadood bay rabaan saxaabadu inay ka soo qaataan shan salaadood waa fiqi su-aal muhiima ah jiddan wey haddii wakhtigu dheeraaday dheen nabi allow salaaduhu ma isbeddelayaan xagga tirada nabi wuxuu maya waxaad qadaraysaan sanad salaadihii geli jiray baad tukanaysaan sanad salaadihii geli jiray duhur baad tukanaysaan intii asagii casar u dhexayn jirtay baad qiyaasaysaan casr baad dare tukanaysaan casar iyo makhrib intii u dhexaysay baad qiyaasaysaan makhrib baad tukanaysaan makhrib iyo cisho maxaa u dhexayn jiray waagu adduunku qumanaa hal saac waa la tukanayaa ilaa hadda dajaal baa soo booday adduunku waa isbedelay cisho iyo maqhrib maxaa u dhexayn jiray intaas waa tukanaysaa fajar iyo cisho maxaa u dhexayn jiray intaa waa tukanaysaa waxaa gelaya kun iyo siddeed boqoloo salaadood nabigu muxuu diiday wakhtigu hadduu dheeraado inaan la bedelaynin salaadaha wakhtigu haduu dheeraadana wakhtiga lama bedelaya wakhtiga salaadaha fahma fiqiga meesha ku jira salaadihii in la bedelo ma la diiday wakhtigoodina waa tabce lama bedeli karo maqhrib iyo cishaa kala fogaaday iyo duhur iyo casar baa kala booday alaab baan isku dhufsanaynaa shaqadan ha loo dareero aniga agteeda maxay ka tahay ya waa diinu rawaafid iska ilaaliya salaadu wakhtigu hadduu ku dheeraado tirada isbedeli mayso wakhtigeeduna wuxuu tabac u yahay tirada isma beddelaysa ayaduna haddaad xaajo iyo shuqli u jamcisanaysana waa inaadan caadiya joogta ka dhigin qolyihii soomaalida iyo yurub meelaha tagay iyo galbeed waagay tageen niman hindiya bakistaaniyaan waxay ugu tageen shaqaduu saaka u kallihi wuxuu soo dheelmanaya maqhrib ama fiid buu soo noqon ama labada habe siddeedda habeennimo duhur iyo casar iyo maqhrib midna ma tukanayo gaaladaa inay aragtaba ma raba isagoo tukanayo ama shaqadiisaaba la qiina badan hindi waa diinta u daran yihiin ma raxima rabbuhu markuu guriga ku soo noqdo oo casho u casheeyo wuxuu ka soo bilaabhayaa duhur idh iidheh casar labo maqhrib sad cishe soomaalida waa ugu horraysay war waxaan joojiya war hawsidii ay tageen kambaniyaasha ay tageen salaad baan rabnaa fifty minut baan u baahannaa yeeli way ka dareereen qoyskan qoys barakaysan weeye aad baan u jeclahay markaan ku kacsanayd aragtaanna ha hagaagaan baan leehay ma aan xumaan ooma qabo inay yar hagaagaanu baan rabaa keliya culays kale ma jiro faraska maxaa usha loogu badiyaa ha badiyuunbaa laga rabaayo culays iyo nacayb loo qaba ma ah marka salaadaha awqaaddooda yaan la badelin yaan lagu ciyaarin wadaaddaha reer yurub waxaan ku tuunsana in badan oo ka mida ku noqday diintiibaaba laga siibanhayaaba rukaskiibaa meel kasta yaalla waa rukhaskii sharcigu sheegay kama hadlayne waa arukhas alfaasida alijtihaadiya oo mataanic badan ay ku jirto oon laga fiirsanin saxaabiga cumaanba waxaad soo martay asagoo ka baqahaya caamo inay u qaadato salaaduhu sidooduba in saddexdaa waqti bas ay yihiin iyo sunno nebi oo yaqaanay buu ka leexday suu mafsado kale ummadda oga badbaadiyo marka yaan la midi raacinin masaladaasi awqaada ruqsooyinka allana siiyeen ummadda yaan lagu adkaynin tii tuusan rabbina siininna yaan dhaqan muslimiin laga dhig ummadda aan lagu aafaynin wasunnatu waa maxay waa bayna asayi'atayni bayna alifraati والتفريط وبين الجفاء والغلو شharciga meeshuu maraya ha lagu ekaysto intaasaan kaga tagaya maslada kusii noqon maayo insha allah su-aal kalaa timidoo wadaad kale ma aqaana marka la soo gaalay salaatu safar iyo jamc waxaad u soo celinaysaane wadaad kale asagana cod soo diray wadaadka waxaan filayaa inuusan cashirka la soconin masalada waan ka soo hadlay ama cashirkuu la socdo wuxuu si gooni u rabaa in ayada carabka lagu dhajiyo wuxuu leeyahay eh, marka la safrahayo aeroboodka yaa la tagaa adoo aeroboodka jooga garoonka diyaaradaha ee laga dhoofaan ujeeda garoonka diyaaradaha laga dhoofo jooga waxaa kugu qabanaya duhurkii iyo casarkii ama cishihii iyo maqhribkii salaadihii ma la jamcisan karaa mana la gaabin karaa mise weli beledkii baynu ku jira oo maynan ka bixin oo salaad lama gaabinayo ilaa ay diyaaraddu kacdoy ka baxda nairobi ama meeshaad ka sabrayso ay ka dhaqaaqdo masalada horaan baynu ka soo hadlo waa inaga soo nidhi ilaa magaaladaad ka safraysa aad ka dhammaato oo guriga u dambeeya aad dabada u dhigto salaad he ma gaaban kartid waa inaga soo nidhi gaabinta aad gaabin waxay kuu socon ilaa aad ka gelayso magaalada aad ku socotay ku nagaan lahayd ee reerka kuu deganaa ee safarkaada ku dhammaan lahaa buulasheeda oo kuu muuqda tii aad ku socotay reerkaadu deganaa ee degi lahayd waad gaabsan kartaa ilaa aad ka gelayso guryaheeda tan aad ka safraysana waa in aad ka dhammaato guryaheeda dhaqankeenna u soo laaba ayraboodka nairobi ama muqdisho ninka jooga nairobi kama bixin alaabtu gurigu ku ilo waa l weli ma bixine ka gaadhsiiyaa laleeyahay ma tahay mise ma ma bixin waa reer nairobi salaadda ma gaabin karo waa dhaqanka iyo curfiga intaan ka warqaba anugu miyaad igu khilaafsantihiin ila idinku waad soo indhakuusantihiine sidaa wey ayraboodka intaad joogto weli waxaad joogtaa nairobi salaadda ma gaabin kartid laakiin jamcintu waa masalo kale waa niga ali soo tilmaamay iskuma xidhno salaada jamcinteeda iyo gaabintadu laba kala baabay kala yihiin ninkii xaaje degdega ay qabato ama shuqli uu jiro isagoon caado ka dhigin oon weligiiba iska wada ilaa uu ka soo dhammaysanhayo wax walba uu ka samaynhayo wuu jamcisan karaa aljamcu lilxaaja shardigiisu anlaa yutakhada caadatan daa'imatan mustamira ka rawaafid ama qasrigu in laga baxo beledka intaasaynu xadaana abu bakr bn abi shaybata qaala xadaana abu mucaawiyata wawakiicun can ilacma sulaymaan can umaarata can ilswad cumaarata bni cumayr weeye can ilaswad bni yaziid can cabdillahi bni mascuudin radi allahu tacala canhu qaal laa yajcalanna axadukum midkiin yuusan u yeelin laa yajcalanna axadukum midkiinuusan u yeelin oo u samaynin juz'an min nafsihi shay camalkiisa ka mid ah gabal camalkiisii ka mida lishayaani shayaan yuusan siinin layajcalanna axadukum juz'an min nafsihi gabal naftaada ka mida niyadaada ka mida camalkaada ka mida ujeedadaada ka mida lishayaan hayaan ha siina wey laa yajcalanna axadukum lishayaani min nafsihi juz'an midkiinuusan naftiisa shayaan wax ka siinin shayaan ka beri noqoo ka carar baa lagugu ogaaye inaad asaga waxsiisood wax ugu dhawaato ood asaga u faa'iidayso lama ogolo tii inoo fasiray saxaabigu cilladii maxay tahay laa yaraa ilaa ana xaqan calayhi anlaa yansarifa ilaa can yamiinihi oon seen shaydaan naftayda ama camalkayga qayb ka mida u siinaya waxaad u siin laa yaraa ooma arkaayaba ruuxa muslimkaa ilaa ana xaqan calayhi wuxuu u inuu xaq ku tahay saaran allah yansarif ilaa can yamiinihi waxaan midig ka ahayn inuusan u salaama naqsino u weecanin haddaad aaminto maalan salaadda haddaad ka baxdo salaama naqsato midig unbaad isu rogi kartaa ood u sii jeedsan kartaa bas ah bidix isuma rogi kartid oo xaggaa ma dhowri kartid oo afka kobtaa ma aadin kartid oo dhaxda ma aadin kartid waa inaad halkaa un aadiso xagga midigtana iska wareejiso haddaad aaminto waa maxay waa tashriic lanna mancigu waa xukm sharci ah waxaa hala sameeyo iyo lama samayn karayaa iska leh rabb اlcaalamiin haddaad marka tidhaahdo waxaan midig ahayn lisuma rogi karo loomana weecan karo wejina lama aadin karo waxay ka dhigan tahay inaad naftaadii iyo acmaashaadii iyo ujeeddada qaybo ka mida ah shayaan iyo ibliis siisay yaraa oo ma arkay ilaa ana xaqan calay inay xaq un ku tahay dushiisa ku tahay mooyeen allaa yansarifa inuusan isu rogin ilaa can yamiini ay ilaa can jahdi yamiini idan ma daliil akaru maa ra'aytu rasuul allah intuu u badnayna rasuulka ilaahay arkay sal lay slam yansarifu can shimaalihi dhanka bidix buu isu weecan jirayba markuu salaama naqsado bidixduu ka rogman jiray bidixduu ka rogman jiray wejigiisana midig buu qaabilin jiray wuxuu hadda ka hadlaayo wanaa ama dhankan iska rogto ama dhinacan iska rogto ila waad sii jedaa sooma salaad markaad ka baxdo oo assalaamu calaykum assalaamu calaykum aad tidhaahdo haddaad aaminto waa in miduglisu aad ka weecato waatuu ka dagaalamhayo ibnu mascuud oo uu yidhi waaba camal shaydaan wey <coughs> xadaanaa isxaaq bn ibraahim ahbaranaa jariir ibn cabdixamiid wa ciisa bnu yunis xa waxadaanaahu cali bnu khashram ahbaranaa ciisa bnu yunis jamiican بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله سند كذا صومر تيرو كله أي كورية سيدا أو مسلم أوري حديثك وإن لقد من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود أي بخاري مسلم الرجحين يبزار أبو حاتم الرازي أي حديث كان لويديي markaasuu yidhi waxaa saxa meesha aswad ibnu yaziid in la gesho cabdiraxmaan ibnu yaziid nuqaaduna waxay dhaheen akhطa'a abu xaatim araasi laftirkiisaa khaldamay isaga wuxuu waa khata in la geliyo aswad ee waa in la geliyo cabdiraxmaan bur waxaa le adaa khaldan riwaayaadkaoo dhan waxay sheegayaan ninka saxda inuu yahay alswad ibnu yaziid annaqaci can shaykhi ibni mascuud ama cabdiraxmaan mascuud riwaayadiisa baabkan ku timaada wadaadka ka warinayaaba daciif ah sanadka dhan baaba munkaraba abu xaatim marka way ka hoos baxday waxaan u malaynayaa inuun sakatiy uu rabay moogta cabdiraxmaan ibnu iyo aswad ibnu yaziid waa isu dhow waa laba noo ilma nakhaciyina wey reer nakhaciyina ayib marka macnahaas ayaa meesha ku jira xadana qutaybaة bnu saciidi qaal xadana abu cawaanata wadax ibn cabdulahi ashkuri can sudiyi ismaaciil ibn cabdiraxmaan abi karimata sudiy alkabiir ninkii mufasirka ah weeye waa nin iqa waa nin iq ah nin imaam iqo jabala weeye waثaqahu shucbatu وsufyaan الthawri وزaa'id bn qudamة yaxya bn saciid الqaطaan وأxmed bn xambal xasan الxadiiث buu yidhi waxaa lagu haysta waxaa weeye asaaniidda tafsiirka ragga wax ka sheega waxay ku duleen kitaab tafsiiruu qoray kitaabkan tafsiirka uu qoray buu tafsiirka meesha aan ku keenayo waxaan ka wariyaa can ibni mascuudin wabni cabbaasin wa fulaan saxaabuu tiriyey hadhow markuu aayad walba fasirhayana aaaarta wuu isdhexdhigahayaa sanadkii sheegi mahayo sanadka marka tafsiirigae sudiyi maree la haysta ee wax laga sheegana waa min ariiqi asbaad ibn nasr wadaadka loola jeeda can sudiyi can asxaabi rasul waa taabici sahiira sudiy alkabiir almufasir marka xadiiuhu صaxiixun wa xujatun amaa riwaayaatuhu tafsiiriga ah far baa ku godan ayib wadaadana waaba xoojiyaanba tafsiirka ma aha ijtihaadka asagu uu fasirahayo lagama hadlaayo waa imaam oo faqiiha oo caalima ah, ra'yigiisa tafsiirka waa muctabar waxaa laga hadlayaa atafsiir almacuur ee uu warinhayo can saxaabi ka warinayo dariiqiisa xoogoo far gudan tahay iyo ragga ee warinaya asaga sii maray qaala wuxuu uhi taabicigaas sa'altu anas bna maalik baan weydiiyey waxaan idhi kayfa ansarifu sideen isu rogaa u gadoomaa idaa sallaytu markaan salaada tukadeen salaama naqsado ma bidix baan iska wareejiyaa mise midig can yamiini oo can ma midig mise bidix qaala wuxuu idhi anas bnu maalik amaa ana u fiirso in saxaabo kale ay wariyeen si ka duwan siduu asagu warinayo wuxuu idhi amaa ana somal waxay dhn ani yidhi rag iska reeb amaa ana anigu miyaa anas ahay fa akaru maa ra'aytu rasuul allah rasuulka intu u badnayn arkay yansarifu can yamiinihi dhanka midig buu isu rogi jiray cabdullaahina muxuu soo yidhi dhanka bidix buu isku rogi jiray maxay dhaheen culamaau الصaxaaba والtaabiciin hada min اlاkhtilaafi اlmubaax وkul waaxidi أdى ma ra'a hada huwa sawaab fuqahaau salaf hadday masalada kuu qabtaan ara'ayta ara'ayta waa lagu kala tegahaya ijcal ara'ayta cinda daka اlkawkab buuhi shacbi mid asxaabu ra'yu xaadii u sheegay aaaar markaasuu yidhi ka war hadday saa noqoto ka war hadday saa noqoto maxay kula tahay wuxuu idhi ijcal ara'ayta cinda daaka alkawkab xadiidkana iga dhegayso ara'ayta bul allah ka siiyo halkaa geebi iga dhegayso axaadiid ayib waxay dhaheen waa ikhtilaafu lmubaax cabdullahi bn mascuud in badanoo nabigu u kuurgalay wuxuu arkay isagoo dhanka bidxiisu rogaya suubanoo arasna in badan oo nabigu u isagoo isu rogaya midigta labada ficilba nabigu wuu samayn jiray maxaa yeele saxaabo kalaa wariyey inuu labaduba uu samayn jiray saxaabi walba marka wuxuu inoo soo gudtay intuu asagu xifdiyey ammaanadiina waa ku mahadsan yahay la isku hor maayo hada min alikhtilaafi almubaax wa kullun adda maa ra'aa macnahaasay salafku mareen allah barakay xaadana abubakr bn abi shaybata wasayd bn xarbin qaala xadana wakiic can sufyaan athawri can sudiy can anas nab sl slm kaana yansarifu can yamiinihi marka waa jamaca min ahli cilmi baa ku mutaabia xadiidkan waana la isku khilaafay cala athawri xadiidkan asaxu ariiqin can thawrin waa ariiqan uu sheegay muslim wa hada min diqatihi asaxu ariiqin lihada alxadiid wa min ariiq sufyaan athawri waa ariiqu wakiicin hada daaraqudni baa cilka kaga hadlay baad ka fiirkata raamka ah nasaa'ina ariiqanuu doorto asaguna marka masaladaas waa masale min baab alikhtilaaf اlmubaax kolba sidii kuu sahlan ama midigta iska rog ama bidixda iska rog ama iskuu kayaa baraxo duhurkana xagga dhe casarkana bidixda dhe aday kuu taallaa ama hal qaab iska wado tiadu sahlan ah ayb baabu istixbaabi yamiin اlimaam wuxuu midigta imaamka in lagu tukado inay sunnatu ay fiican tahay dhanka midigta ah وxadثna أbu كرayb qال أhbarna بن أbi زائدة yaحya بن زكريا بن أbi زائدة عن مسcر بن كdاm الهiلاaلي عن ثابت بن أbi عubayd cafوا عن ثابت بن عubayd الأنsاrي عن بن البراء بن البراء براء بن cاazib wiilkiisan waa laisku maandhaafay nasaa-i waxaynu ku soo marray min ariiqi maxamed maraafic alqushayri inuu yahay ubayd cubayd ibn اlbara wiilka magaciisu ibn اlbara inuu cubayd yahay baqawi iyo jamaaca waxay rajaxeen sanadna ku keen inuu yahay wiilka rabiic la odhan jiray wadaadana waxay rajaceen inuu yaziid yahay yaziid iyo cubayd iyo rabiic saddexda wadaadba waa niman iqaad ow ah kuu dooni ha noqdo waxaana loo badan yahay inuu ibnubara huna u yahay cubayd cubayd ibn اlbara can ilbara ibni caazibin ibn اlxaariث bara ibn caazim bn xaari bn cadiy alawsi alansaari waa saxaabadii ansaareedee ree aws weeye abu cumaara lagu naanaysaa kunyadiisa saddex boqol iyo shan xadiid buu suubanaha ka wariyaa saddex boqol iyo shan xadiid bukhaari iyo muslim waxay isla soo saareen oo isku waafaqeen labaatan iyo laba xadiid bukhaari wuxuu gooni u wariyaa han iyo xadii muslimna toddobo wuxuu geeriyooday toddobaatan iyo kowdii hijrada toddobaatan iyo labadina waa la sheegaa saxaabigaa qiimaha badan wey qaala saxaabigaa wuxuu yidhi kunnaa idaa sallayna waxaanu ahayn haddaannu tukanno khalfa rasuul nabiga aannu ku daba tukanno axbabnaa waxaanu jeclaan jiray an nakuuna can yamiinihi nabiga midigtiisa inaannu ku tukanno aan joogno yuqbilu calayna biwajhi suu wajigiisa noola soo qaabilo nabigu markuu issoo rogo inta badan wejigiisu dhanka midigtu aadi jiray yaa markuu arkahayaa dadkii dhanka midigta ku tukanayay wejiga nabiga marka babta u horreeya ku dhacahaya ama salaam naqsiga u horreeyaba ku dhacahaya markuu asalaam calaykum aanku yidhaahdo dhanka midig le u horreeye salaantay ku dhacaysaa malaa'igtii iyo dadka dhanka midig jiroo dhan bay horta ka bilaabaysa intiina bixda jira allah idiin faragodo taasi waa masalo waxaa kaloo dheer nabigood waa kii wardin jiro wax yar fadhihi jiray mana ka daahi jirin subana aleh isalaat wasalaam waynu tilmaami doonaa insha allah saad u salaamanaqsadana ma boodi jirin goobtana aad uma sii fadhihi jirin waa hawl u dhaxaysa laakiin soomaaliya dhaqan waxaan leenahay imaamku dadka tujiyo halkaa inuu fadhiyo oo u noqdo ruuxa u dambeeya ama inta u dambaysa dareerta uu ku jiro hadduu durbo fardhaq yidhaahdana waaba loqoonsanba imaamka imaam fiicanba ma aha farahaba laabi wuun sii fakiiray ay ku leeyihin soomaali marka hawsheed in gooni loo galo bay u baahanta u gaari doonaa insha allah axbabna an nakuuna can yamiinina naka midig ka ahnaanu jaajan yuqbilu calayna biwajli yuqbil calayna biwajhi suu wejiga nabigu nwejigiisa barakaysan uu bab noogu yidhaahdo qaala wuxuu ihi saxaabiga bara aha fasamictu yaquul isagoo salaad ka baxay oo na soo qaabile baan maqlo oo ku ducaysanaya rabbi qini cadaabaka yowma tabcau cibaadak aw tajmacu cibaadak rabbi qini cadaabbak ilaahayow iga ilaali iga yowma tabcau cibaadaka maalinkaad addoommahada soo saarayso ee qubuurta layska soo saarayo ym alxashr aw ama yowma tajmacu cibaadaka markaad addoommahada iskugu keenaysa banka qiyaamo cadaabka alla iga dhowra iga ilaali nabi maxamed baad isla ku ducaysanaya innagu hadda xaggeen joognaa addoonku barako kasta uu leeyahay iyo fadli kasta uu leeyahay meeqaan kasta iyo darajo kasto alla agtiisa uu ku leeyahay waa addoon alla u baahan kii macsuumka ah ee loo bishaareeyey awal iyo aakhirba hadduu halkaa taagan yahay inagu daxgeenu joognaa wey ducadan waxaa kaloo sugan nabigu inuu markuu seexanayana ku ducaysan jiray xafsaa warisay anas baa wariyey jamaaca min asaxaaba asaga baraa baa wariya ibni caazib nabigu markuu gugashiisa tago gacanta midig buu barkan jiray markaasuu dhihi jira rabbi qini cadaabaka yowma tabcatu cibaada uu ku seexan jiray asagoo tukaday oo ku ducaystana waa yadna waa taalla xadaanaa waxaa kaloo noo tabiya xadiika abu quraybin waza bni xarbin qaala xadaanaa wakiic can miscar ibni kidaan bihada isnaadi walam yadkur muusan sheegin wakiic wey wakiic ma sheegin yuqbilu calayna biwajhihi ee waxaa sheegay ibn abi zaa'ida waxaa ku jira xadiidka fiqigiisa ka mida inay sunno tahay adducaau bacda salaati almafruuda in shakhsiyan aad ducaysan karto salaada faradka gadaasheeda rabbi qina cadaabaka yowma tabcau cibaadaka aw tajmacu cibaadaka waa duco ducadu ama ducaau masle ha noqoto ama ducaau anayn ha noqoto ama ducaau cibaada ha noqote waa mashruuca waxay salafku iyo culammadu ka niqaasheen laisku hayo waa ducada jamaaciga ah imaam noo ducee gamaha lasiid taagantoo ducaysatid yaa kugu haysta hebel la tukan maayo maxaa jira ma duceey salaadda markuu salaadda ka baxo oo maxaa ducadaydiiy taada isku xidhay soo ilaahay maadar caabudin haa ma ka baxay salaaddii wardigii ma dhammayst gacmaha aduu taagoo ducayso maxaad adhigi soo hoorsan imaam aamiin aamiin ma ilaahay baa lagaa xigaa oo ilaahay addoonku addoommaha ugu nacab yahayah yaa rabbi intuu baryay laga aqbalay mar walboo dembigaadu bato waxaad dareemaysaa haddaad addoon wuxuun ku dhiman yahay aad tahay inaad tahay addoon aad u liita baryadaada iyo ducadaada ka fiican wadaadka waxismoodaha iyo feedhaha kuusan wadaaddahan cujbaba ku jiraba isla weynan iyo ismahadin iyo dadka wax dheer tahay iyo baaba ka buxo dadka kale marka adigu kaa taallo ood faraha saxarada ku wadato ilaahayow waad aragtaaye si fiican u dheh waa lagaa aqbali addoonkaa qalbiga jaban ee inuu mudnib iyo dembiilayha dareemaya ayaa ka fiican ninka raaraynta ku ducaysanaya sanka taagaya marka meelaysan ducadu kaajin ha u doonadhin marka inay ducadu ay sidaa ay sunno tahayba waxaan diidanaha ducada jamaaciga waa bidco nebi maxamedna ma samaynin saxaabana ma samaynin dhaqan cusub weeyo qarnigii lixaadee bilowday qarnigii lixaad bay bilaabatay maba ka horrayninba wadaad shaafici ha ah sheego risaalo dhanka hawshaa kaga hadlay abuisxaaqa shaadibi baa ka hadlay waa hawl cusub gacmaha la soo taagay noo duceeda waa gadaal bay ka timi adigu ducayso qolyo wahaabiya hadda waxay ku leeyihiin xataa markaad salaadaha shanta aad ducaysanayso gacmaha ma taagi kartid bay ku dheheen sidai adoo wardinhaya rabbi qini cadaabak hoosta ka wad laakiin saa daliil baa lagaa rabaa bay ku leeyihiin qolyahan xoogo way ku kaca tageen nimanka soo horsanhayana ayadna way ku kala tageen haddaad keligaa ducaysanayso gacmaha inaad taagto waa min asunna ducadu sunankeeda waxaa ka mid ah rafcu nabigaa inoo sheegay ilaahay subxaanah wa tacaala waa xayiyun kariimun yastaxyi ilaahay waa xishood badan yahay waa gob deeq badan wuxuu ka xishoodaa addoonkiisu inuu gacmaha taagto ayagoo marna uu ku celiyo marka ducadu iyo gacmuhu way wada socdaan gacmaha taagta ku khasaari maysid cid ilahay u taagatay ama dembi baa lagugu dhaafi ama danti aad rabtay baa lagu siin ama balaayo kugu soo socotay baa lagaaga xijaabi ama diiwaanka xasanaadka lagu gelin ku khasaari maysid laakiin annagu biniaadam baynu nahaynoo markaan saa dhahan waxaan rabnaa inay soo dhacdo hadday soo dhici weydana waabaad ka quusanba waabaad ka quusanaysaa hawsha hawl shaydaan wey alla iska ilaali masalada kale ii raacda waxaa weeye ee meeshan ku jirta almaxfuud can الصaxaabati والtaabiciin wاlmutaqadimiina min ahli اlcilmi waxay kohon jireen imaamku markuu salaamo naqsado wax yaroo wardi ah kadib wixii ka dambeeya meesha inuusan sii fadhiin oo durbo uu kaco markaad adkaartii masuurada aad dhowayso durba ka kac meesha maxay dhaheen salafku meesha markaad sii fadhidee dadkao dhan ba ay kufindhaha saa ola laxday xagga fiirseed waxaad ismoodiba dadkanba kii lahaa xoogu ujbibaa ku geli salafku meeshay ka dagaalamayaan u fiirso waxbaad ismoodaysaa inaad ugu adigu weynta u lambar weynta intaanoo dhanna ay carruurta ad yihiin kulligoodna aad ka fiican tahay ayaa xoogow shaydaan kugu akhrinaya illa waa xariib si dadka loo afeeyuu yaqaanaa balaayo hoosta kaaga afuufaya aduu aad moodaysa in waxba kugu afuufayn marka saa darteed saxaabadu iyo taabiciintu iyo jumhuur salaf min almutaqadimiin waxay jeclaan jireen imaamku inuusan markaana uusan istaagin fadhigana uusan dheeraysanin maxaa yeelay markuu nabigu calayh salaat wasalaam intuu salaad ummadda tujiyey uu markiiba booday waa qoonsadeen saxaabadii ma boodi jirin manana daahi jirin ilaa salaata alfajri wa salaata alcasri bay dheheen bacdu salaf salaat lfajr iyadu casar asagu daliil looma hayo ama salaat alfajr nabigu tukado wuu fadhihi jiray waana daahi jiray ilaa qoraxdu tagto bartamaha oo salaatu barqin la gaadho ama sunatu shuruuq si fiican ay u soo baxdo ma dhaqaaqi jirin suubanu aleh salaat wasalaam salaatulfajr iyadu waa ka reeban tahay afarta kalaa laga hadlahayaa imaamku marka sunnadu waxaa weeye assunnatu anlaa yutiila aliimaamu aljuluusa bacda asala marka inuu badana lama rabo bacdu sal waa bidca yidhahdeen inuu sii fadhiyo ibn rajab wuxuu ihi maba aragba wax qaba inuu sii fadhiyo u dheeraysto ilaa cinda almutaakhiriin miman laa khibrata lahum biاlaahaari wasunanin buu isaguu ku fogeeyeyba miman laa khibrata lahum bالsunan wاlaahaar waa masalo muhiima qolyaha waa marka waxay u qaatay inay tahay in la yar fadhiyo bidco bidca ma aha bidcadu waa maxay waa iطaalatu in la dheeraysto sida innaga dhaqanka inoo ah asalkii waa sidaa laakiin bal soomaali ha loo soo laabto soomaali imaamku hadduu fadhihi waayo dadku u dambeeya uu noqon waayo waa la tuhmahayaa intay kala qabsanhayaan ee sunnadan ay fahmhayaan imaamka ha inoo fadhiyo ma isfahanne leannu imaamkii waa in kalsooni lagu qabo oon diinxumo lagu tuhmaynin baa la rabaa haddayba marka istaagaadi ay ka dhalanayso inay diinxumo kugu tuhmaan in loo fadhiya noqonaysa laakiin waa in lagu celceliyo la fahansiiyo asunnatu waa inaan la boodin isla markiiba xaggana fadhiga aan la dheeraysanin baabu karaahati shuruuci fii naafilatin bacda shuruuci اlmu'adini wuxuu u baab yahay karaahatu shuruuci gudagal in la kohdo la gudagalo fii naafilatin sunno salaad sunno ah bacda shuruuci اlmu'adini fi اliqaama mu'adinku marba hadduu aqiimo in sunno in la gala aan la ogolay وxadثnي أحمد بن حنبل أbا cabdاللahi الxنظلي الشhaybاني xadثna محamed بن جعفر غندر xadثna شعب الحجاج عن ورقاء بن عمر اليشكري عن cمر دينار المكي الجمحي عن cطاء بن يسار الهلالي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة salaadii waajibka haddii la aqimo falaa salaata salaad kale ma jirto ila almaktuuba taa la farad yeelay ee loo aqimay mooye alimaam muslim wahada min diqati wuxuu hormariyey xadiidu shucbata can warqaa can cabmi dinaar duruq kaloo aad u qiimo badan buu dib u dhigay lilikhtilaafi fiiha wuu ka warqabaa meesha xabadda ka dhaxaysa وxadثnii waxaa kaloo xadiidka ii tabiyey mxamed بن xaatim وبن raafic mxamed بن raafic qaala xadaثna shahabt بن sawar الmada'ini xadaثanii warqاء بn cumar اlashkuri bhada اlisnaad sanadka aad soo marteen de warqاء can camr dinaar can caطاء بn yasaar can abi hurayrata can rasuul اlahi buu ahaa وxadaثnii yaxya بن xabيb الxاariثiyu xadana rawx بn الqاsim xadaثna زakariya بن إسxاaq xadaثna camr dinaar waad aragtaa marka hadda ninka le zakariya wuxuu mutaabacaynaya warqاء xadaanaa camnu dinaar qaala samictu caطaa bna yaasaarin yaquul ariiqaanna waxaa ku jira ataxdiiu bsam waad aragteen atasriixu bsam yaquul asagoo le can abi hurata radi allahu tacala canhu can nebi sal slam annahu qaala suban wuxuu yidhi idaa uqiimat isalaatu salaadda haddii loo aqimo falaa salaata salaad ma jirto ila almaktuuba tii la farad yeele muslimiinta ina salaata kaana cala lmu'miniina kitaaba mawquutan wey kitaaba ee maktuuba salaadaa faradkii loo aqimay salaad ahayn lama ogolo wey xadiidka markaynu dhammaynaanu insha allahu tacala wixii ku jira tilmaamayna ee fiqi ah وxadثna cبد بن حmayd أhbarna cبدالرزاq أhbarna زكريا بن إسحاaq بhada الإsناadi sanadka hadda aynu soo maray buu noogu tay milahu زكريا بن إسحاaq can cmr dinar buu ahaa can caطاء بن يسار can abi هurayرaةa can rasuuli الlah وxadثna xaسن بن علي الxulwani xaسن الxulwani waa in imaam ثiقa weeye wax dhiba uu qabana ma jiro wadaadda isku qabta masaajidku khalqu qur'aan baa xoogo wax ka sheegay isagu wuxuu qabaa qur-aanku waa kalaamullahi hayru makhluuq alqur'aanu waa kalaamullahi hayru makhluuq laakiin ninkii yidhahda waa makhluuq ma tagfirinayo bidh anugu waliadhi marka adaaba gaal aba war maa iga rabtaa haddaad ninkan xukumi weydo adaan ku xukumaynaa masala marka ijtihaad ka furaa xilliga ayada ah oo farcigan damba ah takfiiru man qaala bilmakhluuqiya masale salafku isku khilaafeen weeye ijmacna kuma guntamin nas sariixana ma laha waa min baab almaali wاllawaasim in mujtahid lagu takfiiriyana sax ma ahayn marka ayada wa cadamu takfiiri man qaala bilmakhluuqiya laakiin alqur'aanu makhluuq ninka yidhaahda isagoo warkiisu bannaanku yaallaa waxaynu ka hadlayno ninkii warkan yidhi haddaad xukumi weydo adaan ku xukumaynaa baan ka hadlaya masalada ishkaalku ku jira midaas wey mar baan ka doonaa haddii alla yidhah xadana yaid bn harun alwasud akhbarna xamaad bnu zayd can ayuub asakhtiyaani can camr bn dinaar can cata bni yasaar can abi hurata radi allahu tacala canhu can nebi sal slam bimilihi qaala zayd wuxuu yidhi uma laqiitu waxaan la kulmay camr bni dinaar baan la kulmay faxadaanii bihi xadiidkuu ii tabiyey walam yarfacu nabigana ma uusan yani xamaad bnu zayd wuxuu ka qaata xadiidka ayuub oo sheekhiisii ah waana min abat الnaasi baa lagu tiriya fi eh, ayuub idan marka hore wuxuu sii mari jiray xamaad ibnu zayd baa mari jiray ayuub can camru dinaar waagii dambubu wuxuu helayba wadaadka camra buu la adoo sheekh lagaaga teelo oo xirow dhaxeeyo waagi dambe sheekhoo socdaa oad la kulantayba sheekhaad ka qadanaysa hadda camr baan la kulmay xadiidku ii tabiyey marka muusan rafcinin buui oo nabi maxamed muusan gaadhsin wuxuu ka dhigay min qowli abi hurayra can abi hurayrata qaala abu hurayra wuxuu yidhi idaa uqiimat الsalaatu falaa salaata ila اlmaktuuba nabigaa yidhi meesha ahayd buu ka dhigay yidhi abu eh, hurayra yidhi buu ka dhigay sidaa darteed xamaad ibnu zayd warkuu sameeyey waxaa kaloo sameeyey waxaa kaloo sameeyey xamaad ibnu salama waxaa kaloo sameeyey ibnu cuyayna ayaa sameeyey sida sawaabkana xadikan wa lasku khilaafay ma marfuuc baa min qawli rasul sl l slam ba mise waa min qawli abi hurayra lasku khilaafay saa dartee alimaam اlbukhaari maadaama sanadku uu khilaaf ku jiro rafcan waqfan xadiidka wuu ka tagay bukhaaru fi cabdullahi اlbukhaari wuu ka tagay xadiidka muxuu sameeyey laakiin kitaabkiisa bukhaari wuxuu ihi baabun idaa uqiimat الsalaatu falaa salaata ila اlmaktuuba xadiid lafdiga ku jira muusan keenin axaadiid kale yuu soo urursaday shuraaxdu maxay yidhaahdeen xadiidkii muslim uu wariyey sunanku wariyeen ayuu tilmaamayaa oo wuxuu leeyahay xadiidka macnihiisu waa sugan yahay laakiin ikhtilaafka sanadka ku jira ayaan ooga tegey leanna waxaan rabaa inay axaadiisu ay noqdaan axaadiisan muran ku jirin aan keeno macnahaasuu marka tilmaamaya si kastaba noqotee dariiqii hore oo muslimka ku bilaaba ugu qiimo badan duruudan kalena waxaa weeye way xoojinayaan xadiidka camru dinaar oo ariiqa xamaad iyo khayrkiina aad baa rag badan baa ku mutaabiceeyey fi lwaqfi rag badanna waxay ka wariyeen can camru dinaar ka wariyeen inuu marfuuc yahay akar اruwaati can camru dinaar rawow alxadiiثa marfuucan xadiidku inuu marfuuc yahay bay mareen saa darteed amadu way kala jabeen bukhaari asagu xadiidka ma warinin baabkiisina waa tarjamaysa wuxuu oga tegey culimmadaa ku ijtihaaday wuxuu oga tegey lilikhtilaafi fii isnaadihi iyo iyoinuun ariiq fiican ku helinba way dhici kartaa kusii mashquuli mayno bukhaari inaga daa wadaaddihii kalea ku yimid imaam muslim halkaasuu ku dhuftay xadiidku inuu marfuuc yahay buu rajaxay tirmidi jaamiciisayna ku soo marray abu ciisa tirmidi wuxuu yidhi oo dhanba sheegay buu i wlmarfuucu asaxu xadiidkuinuu marfuuc yahay baa asax ah axmed ibnu xambal abu cabdilaah oo rag oo dhanba de ka awood badan wuxuu ihi wuxuu rajacsana inuu marfuuc yahay axmed ibnu xambal muslim tirmid halkaasay ku dhufteen abu surcat araasi wuxuu yidhi wlmawquufu asaxu yaxya ibnu maciin baa la weydiiyey tawaqafa fiih maxaa leeyahy xadiidkan ka hadal ma raajixu inuu marfuuc yahay ba mise waa mawquuf wuxuu ihi ma garanayo twqf ibn maciin warajax eh, abu sacd araasi alwaqfa muslim tirmidi axmedna rafcigay raajexeen inay hawshu hawl adag tahay daara qudni baa la weydiiyey fi lcilal xadiidka toddoba bog buu kaga hadlay duruqda xadiidka toddoba bog buu kaga hadlay walam yurajix shay-an intuu waday oo waday oo waa daali saad waalaad u rogayso waxaan boqolaal raawi ka badan ba isu keenay wuu awoodi waa inuu yidhaahdo mawquufka raajixa ama marfuuca ayaa raajixa mar halka hadday gaadha maca man baan tegayna annagu maca abi cabdilaahi axmed bn xambal waa wa muslim watirmidi hada huwa sawaab waxaa ka sii dheer asaga ragga waqfiga wariyoo dhan waxay sheegeen camnu dinaar wuxuu u arki jiray xadiidku inu marfuuc yahay taabiciga wariya wuxuu u arki jiray inuu marfuuc yahay isku dhammaata marka ayadaa aan iskaga tagno xadaana cabdullahi masabat alqacnabi idan shawaahid buu marka keenayaa ninka la yidhaahdo muslim xadana ibrahim bnu sacd الzuhri can abiihi can xabs bni caasim alaxwal cafwan can xabs bni caasim alcumari can cabdillahi bni malik bni buxiinata alansaari ana rasul sl slam mara birajulin ibn alqishbina waa la yidhahdaa ibn buxiinaas hooyadii baa loo tiiriyaa hooyadii baa loo tiriyaa malik ibn اlqishbi baa loo yaqaanaa buxayno waa mashhuurun binisbati ilaa ummihi saxaabiga marka cabdullahi malik ibn buxayna miyanu soo marray xadiidiisa almihim si kastaba noqotay labaatan iyo toddoba xadiid ayuu nabiga ka wariyay anaan soo marray waan filayaa on hadda ka hor mar soo marray labaatan iyo toddoba xadid buu nabiga ka wariyay calayhi الsalaatu wasalaam afar xadiid bay bukhaari iyo muslim isla soo saaraan xadiid midkood gooni oo la tafrudana ma jiro way wadaagaan xadiidkan wuxuu dhintay konton iyo dhowrkii hijrada ayuu geeriyooday radi allahu tacala canhu arda ana rasul lah sal lay slam rasuulka ilahi baa mara soo maray birajulin nin buu soo maray yusallii tukanhaya waqad uqiimat salaatu subxi salaaddii subaxoo loo aqiimay buu nabigu wuxuu soo maray nin tukanhayaba salaaddiina waa la aqiimay gurigiisa wuu nabiga ka soo baxay inu ummadda tujiyo raba waa la aqiimay nin baaba salaad ku jira fakallamahu bishayin nabigaa kula hadlay ninkii tukanaya shay laa nadri maa hu aanan garanayni wuxuu yahay falama insarafna markaan salaaddii tukanoon ka baxnay axadnaa bihi waan isku gelaannay waan isku hareeraynay nebigu muxuu ku yidhi baa la weydiinaya war markaad tukanaysay nabigu waa kii kula hadlaye muxuu ku yidhi axadna bihi naquulu annagoo ku leh maada qaala laka rasuul اllah rasuulka ilahi muxuu ku yidhi riwaayaadka qaarkood oo dacfi ku jira waxay tilmaameen asagaa tajriid isku sameeyo calikatin iska dhigay saxaabiga ninkan salaada ku jira ee nabigu canaantay asagu aha asaga cabdulaahi ibnu maalik ibnu buxaynata qudhigiisuu aha riwaayad baa tilmaamaya qaala lii wuxuu yidhi rasuulku wuxuu igu yidhi yuushiku waxaa dhowo dhici doonta waan arkaa qaabkaad u waddee an yusalliya axadukum subxa arbacan midkiin marka dambe waxaan ka baqi in subxi afar ka dhigtaan war salaad baa loo aqimay salaad la aqimay maxaa la ayada in la galo labadan kale maxay ahayd idan salaad dhacday bacda aliqaama waxay ka dhigan tahay tii aqimidda iska lahayd qayb ka mida nabiga tiibuu ka xanaaqay waa ka cadhooday yuushiku an yusalli axadukum subxa arbacan qaala alqacnabiyu wuxuu li fii riwaaya cabdullahi bn malik ibnu buxaynata can abiyi buu yidhi qacnabi ayaa xadiidka wuxuu ka dhigay bi bacdi riwaayaatihi cabdullahi bn malik ibnu buxaynata can abiihi aabbihiina ma saxaabiba mise maaba laysku hayaa ama laakiin wiilku asagu waa saxaabada yayarka awoy sida raajixa laakiin inuu aabbihii saxaabiya loo badan yahay qaala abulxusayn muslim xajaaj alqushayri wuxuu yidhi saaxibu saxiix wa qowluhu qacnabi uu yidhi can abiihi fi hada alxadiidi khata'un gaf wey waa shaad isagaa ku khaldamay almaxfuud waa can cabdillaahi ibnu maalik ibnu baxaynata can rasuuli illah abiihi meesha in la gelaya waa khata muslim siduu xukumay waa looga horreeyey abu cabdilaahi axmed bn xambal baa sidaa yidhi ibnu maciin abu zakariya yidhi sulaym bnu daawud alhaashimi baa sidaa yidhi keligii ma aha xadana qutaybة bnu saciidin xadana abu cawaanata wadax can sacd bn ibrahim can xafs bni caasim can buxaynata qaala uqiimat salaat الصubxi salaadii subax baa loo aqimay fara'aa rasuul اllahi rasuulka ilahi wuxuu arkay salى اllahu عalيه ali wasalam rajulan buu arkay yusallii tukanaya wاlmuadinu muadinkuna yuqiimu iqaamadii wado faqaala wuxuu subanu ku yidhi atusallii subxa arbaan warma subaxii baad afar ka dhigta ma subaxii baad afar tukanaysa salaadda annagu ma garanayne xadaana abu kamil aljaxdari xadaana xamaad yacni bna zayd waxadaanii xaamid bnu caamir albakraawi xadaana cabdulwaaxid yacni bna ziyaad alcabdi waxadaana ibnu numayr maxamed wayahada xadaana abu mucaawiyata maxamed khaasim kulluhum can caasim kulluhum can caasim caasim waad soo marteen hadde caasimkee wey caasim ibnu sulayman alaxwal way caasimkan kii ninka hore xafs ibnu caasim buu ahaa وxadثnي زhayر بن xرب واللفظ لh xdna مروان بن معاوية الفزاري عن cاaصم الأحول cاaصم سليمان الأحول عن cabداللahi بن سrجس المزني صxaabiga asagoo laftirkiisu inuu inuu cusub yaan u malaynayaa toban iyo toddoba xadiid buu nabiga ka wariya sida la sheegay muslim keligii baana saddex xadiid ka wariya bukhaari kuma laha riwaayo saxaabigan cabdullahi bn sarjisa almusani qaala saxaabiga wuxu uhi dakhala rasuul llahi اlmasjida rasuulka masjidka soo galay fii salaati اlghadaati salaadi subax fa sallaa racatayni racatayn buu nabigu cafwan dakhala rajulun cafwan dakhala rajul nin wuxuu soo galay almasjid nin masjidka soo galay waa rasuululahi rasuulka ilahina fii salaati اlghadaati ku jiro masjidka nabiguu soo galay nabiguna salaad galo ku jiraaba fa sallaa racatayni buu tuga laba ragcadood buu ninkii fii jaanib اlmasjid cashaas darafta masaajidku ku tukaday nabiguna qiraa'adii buu wadaa uma dakhala maca rasuulilah subanin buu ku soo xidhay falama sallama rasuul اllah rasulka ila gadaal buu ka arkahayahay markuu rasuulku salaamo naqsaday qaala wuxuu uhi yaa fulaan hebelow markaanoo kale waa lascayimhaya marabuu nabigu mararka qaarkood maa baalu fulaan baa u bannayd baashin kor laga qabto laakiin mararka qaarkood wejiguu nabigu kaa saari jiray limaslaxatin yaraaha calayhi salaatu wasalaam yaa fulan hebelow biayi salaatayni ictadadta labadii salaadood teebaad tirsatay buu subano ma tii aad gooni u tukatay markaad masaajidka soo gashay iyadoo la aqimay kadib oo salaaddiiba lagu jiraad yaa kuu asalaad subax mise tii aad nagu soo xidhatay bal noo kala sheeg in laysku khalda howlaha nabigu ma ogolayn biayi salaatayn labada salaadood teebaad ictadadta xisaabsatay a bisalaatika waxdaka ma salaadda keligaa aad tukatay ee naga horraysay am bisalaatika macan amsati aad nala tukatay yaad xisaabsatay masaladu marka baxda dheer baa ku jira waxaanu ku gebagabaynaynaa xadiidku waa sugan yahay ka abuurena waa sugan yahay ka cabdullahi bn buxaynatanasna waa sugan yahay midkan saxaabigii u dambeeya isaguna ahaa cabdullahi bn musaajisna waa sugan yahay midna ixtijaaj buu u keenay waa xadidka abu hurayra inta kalena waa shawaahid masalada ay tilmaameen waa laba qaybood axaadiis masaajidka tiran waa laba qaybood salaaddu waa waa laba qaybood salaad la bilaabay inay tahay bacda aliqaama iyo inay tahay salaad sii socotay oo iqaamadu ka duldhacday marar baad masaajidka soo gelaysaa ayadoon weli la aqimin adoo ku jira ya lagu aqimi marna waxaa weeye bacda aliqaama iyadoo la aqimad salaad bilaabaysa haddaad intii la aqimay kadib aad salaad sunna a gasho salaaddaa sunnaa way buraysaa ijmaacan ilaa ragcatay alfajri fa fiiha khilaaf inaad idiin soo kokoobaan rabaa tafriicaadka kama gaadho salaadda mubtada'ada ah ee la bilaabay intii la aqimay kadib hadday sunno tahay asalaatu bacda aliqaamati salaadda sunnada aynu ka hadlaynaa iqaamada kadib la bilaabay waa baailatun tanqaicu way buraysaa si otomaatig u buraysaa ilaa an takuuna racatay alfajri duhur casar maqrib cishe oo la aqimay salaad sunnaha haddaad gasho ismaba qabanaysaba ma xidhmayso maba jirtaba adaa belixdaa fedha haystee waxba kama jiraan amarkaa diida falaa salaata nafyiga shareecada ka yimaad maxaa lagu xambaaraa waa nafyu sixatin ma asaxaysa isma qabanayso war salaaddu xaggee iska qaban ladahay hadduu yidhi waxaan leenahay wax iska qaban ladahay adaa waxaad bilowday xilli aan la bilaabin baad bilowday taa waa isla faanayla tahay ragcatay alfajri baa khilaaf ka jira walidalik ibn rajab wuxuu uhi walaa naclamu khilaafan ana iqaamaة الصalaaةi taqطacu taطawuca fima cada ragcatay alfajri wax khilaafa kuma ogin waa runtii siduu sheegay warag baa ijmac cad soo guuriyey ragcatay lfajrna sida sawaabka ayadna laftukeedu ma guntamayso fajrkaa tukan ummaddaa la tukan marka laga baxo la ima culays ma laha baa sameeyey taa waa la maxaa ii soo salaad sunno ood ku jirtay baa lagugu dul aqimay ma waxaan dhahnaa way go'aysaa mise waa la dhammaystira waa masale khilaafiya waxaa loo badan yahay ayadna inay burayso u fiirso salaadii la bilaabay aqimid kadib xukumkeeda waa ku soo caddeeyey intay aqimidda ka hor la bilaabay adoo ku jira ay kaa duldhacday iqaamadu khilaaf baa ku jira ma ka gaari kartaa ma dhammayn kartaa intaan weli salaadda la gelinayo takbiirta koobaad ma ku dhaafaysaa tafsiilaad badan bay fuqadu leeyihiin laakiin sida loo badan yahay waa inaa ay burayso waad ka bixi salaadaad hore ka gelaysaa waxba salaad naqsi kaama maahro caamada qaarkood baa lagu aqimi saasuu leeyahay mar haddii lagu waaqibo iska dhaqaaq may fahamta warkaas waxba ahaasan abnaqsanine horey u dhaqaaqoo safka gal <clears throat> waa sida raajixa ah. waxay dhahan haddaan atixiyaadka u barahay iyo hadday ragcaddii sii hawsha ka gaadhi karo intaan dhammaystirto durba haleelo waxaa lagu leeyahay idaa uqiimat isalaatu falaa salaata ila almaktuuba ibtidaaan wa dawaaman baa lagu dhihi karaa salaad la bilaabay iyo mid sii socotay midna nafyiga cumaba ku jira falaa salaata ila almaktuba waa nakira fii siyaaqi اnafyi tacummu salaad lagu sii jiray iyo mid hadda la bilaabay kulli way baabi'inaysaa qole waxay dhn nimayo ka daaya yuqtafaru fi اdawaami maa laa yuqtab fi libtidaa shayga la bilaabahayo iyo shay gebagaba waa kala duwan yihiin idan waad fahanteen bay ila tahay khilaafkeedu intaasaan ku koobaynaa salaad bilowa iyo mid sii socotay u kala qaad midna ijmaac soo guurso ilaa ragcatay alfajri midna khilaaf culus baa ku jiree waxaase ilo quman amarka nabiga saynan meel loogaga dhicin adoo salaad sunnaha ku jira haddii lagugu dulaaqimo iska dhaqaaqo salaada jamaacada tuko hadhowna wixii ku ad waday dib ogu noqo in sha allahu tacaala wallah subxana wa tacala aclam